assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo kontoonaad ee kitaabka jaءa rajulu ila bni cabaasin radi allahu canhuma faqaal inii rajulu usawiru hadihi suwar faaftinii fiiha faqaala lahu ibnu cabaas baa wuxuu ku yidhi udnu minii igu soo dhowow fadanaa minhu waa u soo dhowaaday uma qaala markaasuu udnu minii igu soo dhowow fadanaa xataa wadaca yadahu calaa ra'sihi calaa ra'si ibni cabaas yani faqaala markaasu wuxuu yidhi umbi'uka bima samictu min rasuuli اllahi salى اllahu عaleyh wasalam waxaan kaaga warramayaa wixaan rasuulka ilaahay ka maqlay ma aha wax ra'yigayga inaan kuu sheegayo rasuulka ilahay waxaan ka maqlaan kuu sheegaya samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul kullu musawirin fi الnaar qof alla qofkii musawiraho dhanuba ahlunaar weeye naartu ku jira yujcalu lahu bikuli suuratin sawarahaa e, nafsan yajcalu lahu ilaah wuxuu u yeelayaa bikuli suuratin sawarahaa nafsan fatucadabu bihi fi jahannam suuradkii keliya ee uu sawirayba naf gaara loogu yeelayaa qof gaara laga dhigayaa markaasaa la cadaabaya imise cadaab imise qof buu noqonayaa oo marka e, la cadaabaya midba gaarkiisa loo cadaabaya ayb wa qaala markaasuu ninkii baa markaa biray oo mxu ahay wa qaala markaasu wuxuu yhi ibnu cabaasi in kunta laabudda faacilan fasnac الshajara wamaa laa nafsa lahu haddaad kolley wax sawirayso geeda iyo waxaan naf lahayn sawir geeda iyo buura iyo bada iyo waxyaalahaas sa sawiro laakiin wax nafle iska ilaa marka waxaan nafta lahayn iyada sawirkeedu inuu bannaan yahay oo ibnu cabaas marka uu sheegaya oo weliba wuxuu ka fahmay xadiidkan kada naftiis xadiidkii hore aynu soo marray waa laga fahmayaayo axyumaa khalaqtum baa la odhanaya waxaa nooleeyo nafgeliya waxaad abuurteen nafgeliya marka wixii naf lahaan jiray adduunka ku lahaan jiray inankaas fuqaasaya baa laga fahmay xadiidkii marka qiraamkana markii la jeexjeexay isaguna marka muxuu ahaay iyo xadiidkii timhaal nabiga alay sala slam jibriil intu u yimid oo guriga soo geli waayo uu yidhi timhaalka guriga yaalana madaxa ka gooyo geed oo kale ha noqdo daha sidaas oo kale isaga jeexjeex oo muxuu ahay isaguna muxuaha ha noqdo sida shajaro oo kale ha noqdo xadiidtaasu marka ka qaato markaa saas u leeyahay wixaan naf lahayn sawiro haddaad kolleyba wax ka sawirayso baabu التashdiidi calى الmusawiriin can abi zurcata qaal dakltu عalى abi hurayra radيa allahu canhu abu zurca ibn camr ibn jariir ibn cabdillahi اlbajali jariir ibn cabdillahi albajali saxaabiga radi allahu canhu iyo awow u ah qaala dakltu عalى abi hurayrata radia allahu canhu daara marwan maca abi hurayra anigoo la jira baan waxaan gallay gurigii marwaan baan gallay fara'aa fiiha tasaawiir suurooyin buu ku arkay suurooyin derbiyada ku tasawiraa inay yihiin baa suurowda oo lagu xadxado o lagu naqshiyey ayb qaala faqaala markaasu abu hurayra wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama yaquul qaala allahu caza wajal waman adlamu miman dahaba yakluqu khalqan ka khalqi yaa ka dulmi badan yaa ka gardarro badan qof tegay inuu abuuro sidan wax u abuuro o kale inuu abuuro ayb hal yakluqu dara aw liyakluquu xabba aw liyakluquu shacira hadday wax abuurayaan quraanjo ha abuureen ama muxuu ahay xabad ha abuureen xabad eh, eh, bur ah ha abuureen aw eh, shaciiratan ama hal xaba keliya oo shaciira ha abuureen hadday wax abuurayaan hadday wax sasawirayaan wax maadadiisuna cusubta hala yimaadeenoo wax ha abuureen ayb marka waxaan khalqiga ilaahay oo lasu geegeeyo ma aha wax abuurid ma ahe ama la shakila ma ahe wax cusub ha la yimaadeen oo quraanjo ha la yimaadeen ama sidaas ha la yimaadeen marka waxaan alla ahayn horta wax abuuri karaa ma jiro kuwankada muxuu ahay waxyaalahan la yidhaaho eh, atfaalu lanaabib iyo waxyaalahaas la yidhaaho lagu sameeyo waa beerid la isku beeraya weeyaan waxyaalihii mawadda ilahay sameeyey la isku beeraya weeyaan marka waxaanu ilaahay samaynin wax dibadda kala imaan karaya oo maado cusub la imaan karaya ma jiro marka hadday wax abuuri karaan ha abuureen marka wax muxuu ahay quraanjo yar ha abuureen ama daqsi yar ha abuureen siduu ilah u leeyay in aladiina tadcuuna min duuni illahi lan yakluquu dubaaban walow ijtamacuu lah ayb wax ma abuuri karaan marka bilaash bay marka ilahay isugu shabahayaan way bab الnahyi can تkhtm الذahب وshurb bfidة وlbs الxariiri والdibaaj عn الbrاء بn cاazib رadي الله عnهma qala amarna rasuul الlahi slى الlه عlيه وsلم bsبع وnahaana can sabcin toddobuuna amray nebigu عalayه الصلاaةu وaسلاam toddobana waa naga nahiyey amaranaa biciyaadaة الmariiض booqashada qofka jiran yuuna amray waitibaaci aljanaa'iz janaazada raaciddeedana waana amray tashyiicu ljanaa'iz yani marka meydka la sii wado in la raaco wa tashmiit alcaatis qofka hindhisooda u ducayntiisa yarxamuka allahu la yidhaahna waana amray laakiin waa hadduu alxamdu lilah yidhaah alxamdu lilah haddaanu odhanin kuma jiro wa ibraari alqasam aw almuqsim dhaarta muxuu ahayd rumaynteeda ama qofka dhaartay rumayntiisana waan amray qof hadduu dhaarto kugu dhaarto yidha wallahi inaad taa yeelaysaa ayb waa inaad marka sidii aad yeesho hadduu ku yidha wallahi inaad cabbaysaa biyahankaad cabbaysa wallahi muxu ahay inaad ila qadaynaysa maanta ku yidhaaho waa inaadan dhaartiisa uga beenaynine dhaartiisa u rumayso wixii uu rabay aad yeesho ayb wanasri almadluum qofka la dulmiye laga gardaran yahay taageeradiisa waijaabat daaci qofka ku wacay yeedhita aqbalkiisa la raaco wa ifshaa asalaam salaamta oo la faafiyo oo qofka iska soo horbaxdaan iyo qofka soo agmartaba asalaamu calaykum ila kaad garanaysa iyo kaadan garanayninba wa nahaana can khawaatiim aw takhatumin bidahab can khawaatiimi dahab buu yidhi mise wuxuu yidhi can takhatumin bidahab kaatumaysasasho kaatun laga dhigta dahabka waa ragga wa can shurbin ku cabitaan bilfida weel fidaa wax lagu cabo waa rag iyo haweenba waa caam can ilmayaahiir mayaahiirtii aynu soo marray jamcu mifara waa tii ahaydoo xadiidkii aynu kusoo soo marray asmaa iyo asmaa binta abi bakr iyo cabdullahi bni cumar radi allahu canhuma qisadoodii marka kolka xariirta tahay weeyaan ayib wa can ilqasiy dharka qasiya laydhaha isna aynu soo marrayna waa naga nahiyey wa can ilxariir wa can ilistabraq kulliga intaas soo wada xariir marka marka intaa dharka oo dhan labadaas hore mooyaane intan dharka oo dhan kulligood xariirnimada yuu nahyigooda ku dhacayaa wixii xariirana marka iyagu haweenku kuma jiraan waa ragga dahabka iyo xariirtuba baabun fii طarxi اlkhaatami الdahab kaatunta dahabkaa tuuriddeeda can ibni cabaasin radi allahu canهuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam ra'aa khaatama min dahabin fii yadi rajuli fanazacahu faطaraxahu intuu ka siibay ayuu tuuray nebiga alayh الsalaatu wasalaam wa qaala wuxuuna yidhi yacmidu axadukum ilaa jamratin min naarin fayajcaluha fii yadih ninbaa u qasdaaya muxua dhimbil daba dhuxul daba u qasdaayo oo fartiisa gashanaya faqiila lirajuli ninkii baa waxaa lagu yidhi bacdamaa dahaba rasuulu llahi sala alla alay slam kolkuu nebigu tegey ka dambow baa waxaa lagu yidhi hud khaatamaka intafic bihi khaatamtaada soo qaad oo ku intifaac ama iibi ama muxuu ahay haweenaydaas sidaas qaala markaasuu yihi laa wallahi laa aakuduhu abadan waqad طaraxahu rasuulu llahi sala alla alay slam wallahi inaanan weligay qaadanaysa rasulka rasuulka ilaahay tuuray ma soo qaadanayo ayb radia allahu canhu marka waa iska daa ayb waa u banaan tahay marka inuu si kale ugu isticmaalo sidii maryihii baynu ku soo marray laakiin ficilka nebiga alayh الsalaatu wasalaam ixtiraamkiisa inuu ficilkii nebiga naqdiyo ayuu ninkaasu ka ixtiraazaya can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam iصطanaca khaatama min dahab wuxuu samaystay kaatun dahab uu samaystay sanadkii uu muluugta warqadaha u diraayey markii la yidhi warqadaan shaabadaysnayn ma aqriyaan ayuu nebigu alay slam kaatunta uu samaystay wax ku shaabadeeyo kolkaasuu markii ugu horreysay kaatun dahabaa loo sameeyey nebiga alayh الsalaatu wasalaam ayb fakaana yajcalu fasahu fii baطini kafihi idaa labisahu faskiisa wuxuu soo marin jiray xagga gudahu soo marin jiray markuu gashado ayb fasanaca annaasu dadkii baa samaystay iyaguna kaatumadaa bay samaysteen uma inahu jalasa calى lmimbar mimbarkuu ku fadhiistay fanazachu waa iska siibay faqaala markaasu wuxuu yidhi inii kuntu albasu hada alkhaatam kaatuntantana waa gashan jiray waajcalu fasahu min daakil faskiisana gudahan soo marin jiray faramaa bihi markaasuu tuuray uma qaala markaasuu wuxuu yidhi wallahi laa albasuhu abadan weligay dambe inaana xidhanaynin fanabada annaasu khawaatiimahum kaatumahoodiibay dadku marka iska tuureen iyaguna ayib marka goortii dambe mid fida buu nebigu alayh salaatu wasalaam uu samaystay kaatuntii marka wuxuu ku shaabadan jiray ee uu xidhana jiray fiday ahayd fidadu marka weelnimo bay ragga iyo haweenka mamnuuc uga tahay mooyaane kaatunteeda waa jaa-is laakiin inay weynaato ma aha inay mid weyn oo qadri dinaar iyo noqon karaysa baabu lubsi الnabiyi salى الlahu alay slm khaatama min warqin naqshuhu muxamadu rasuulu الlah wa lubsu اlkhulafaaءi min bacdihi can ibni cumara radi allahu canهuma qaala اtakhada rasuulu الlahi salى الlaه alay slm khaatama min warqin kaatun fidada buu samaystay fakana fii yadihi gacantiisu ku jiri jiro waa xidhan jiray warqadahana waa ku shaabadayn jiray uma kana fi yadi abi bakrin radia allahu canhu abu bakr gacantiisu ku jiri jiray abu bakr ba hayn jiray uma fi yadi cumara radia allahu canhuma falama kana uma kana fi yadi cuثmaana radia allahu canhu uma waqaca minhu fi bi'ri aris ceel bi'ru aris la yidhaaho yuu kaga dhacay cuثmaan oo qarkiisa fadhiya oo kaatuntii muxuu ahaay ku ciyaaraya yuu kaga siibtay ceelkii kaga dhacay ayb naqshuhu muxamedun rasuulu llah naqshigiisuna muxamedun rasuulu llah buu ahaa kolkaa kaatuntii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ay ceelka kaga dhacday isman aad buu uga murgayo aad buu rag buu geliyey oo yidhi soo dayde waa la waayay kaatuntii isagoo inay dhulku liqdaan la moodaa kolkaasna waa kolkay markaa kolkaasay bilaabatay mucaaradadii cusmaan ku bilaabatay oo fitnadii dhacday intii kaatuntii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ay joogtay ee khulafadiisu kaatuntiisa ay haysan jireen mxua muslimiintu way isku duubnaayeenoo khilaafaad iyo waxba ma jirin balaa marka waxay ugu horraysay kaatuntii nebiga alayh salatu slam markii waqtigii ilaahay ugu talagalay inay fitantu dhacayso ay soo dhowaaday baa kaatuntii nebiga laga qaaday adduunyada can anas bni maliki radia allahu canhu ana anabiya salى allahu alayh wasalam ittakhada khaatama min fida wanaqasha fiihi muxamedun rasuulu llah ayuu ku qoray oo umm, muxameduna ay sadar tahay rasuuluna sadar tahay allahuna muctadar ay tahay wa qaala linnaasi dadkiibu wuxuu ku yidhi inii اtakhadtu khaatama min fida wa naqashtu fiihi muxamadu rasuulu اllah falaa yanqush axadu calaa naqshihi qofna yaanu naqshigisaas oo kale oga samayn marka naqshiga khatmiga rasmiga ee xukuumadda islaamiga ah naqshigeeda oo kale in la samaysto oo lagu isticmaalo taswiiraadka iyo loogu isticmaalo xaraam weeye xaraam weeyaan marka nebigu alayh الsalaatu salaam wuxuu sameeyey in isaga warqaduhu ku shaabadaynayo warqaduhu ku shaabadaynayo maxamedu rasullah saas u qortay qofkuna caadadooda waxay sidaa inagoo u feermayna warqadihii iyo ma ayna ahayn kolkay warqado qorayaan kaatuntoodaas maga isugu yaallo qof waliba uu ku dhufanay ayib marka hadduu qof waliba kaatuntiisa ku dhufto marka waxay shabahayaa midkii rasmiga ahay nabiga caleyhi الsalaatu wasalaam yuu shabahayaa marka nin walaba magaca ku dhigo ama shicaar kale ku dhigo muxamedun rasuulu llahi se qofna haka dhiganin can anasin radia allahu canhu ana nabiya salى allahu alيyه wasalam araada an yaktuba ilى kisra waqaysra wالnajaashiy faqiila inahum laa yaqbaluuna kitaaba ila bkhaatam warqad ma aqbalaan ilaa shaabad mooyaane warqadaan shaabadaysnayn maba qaadan dadka kama qaadaan fasaaqa rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam khaataman xalqatuhu fida yani faskiisa uu fudan yahay buu samaystay ayb wanaqasha fiihi muxamedun rasuulu llah muxamedun rasul lah buu qoray marka sababta u samaystay taasay ahayd nebiga alayh isalaatu wasalaam <clears throat> taasoo kalen marka ma aha waxba tashabuh bilkufaar ma aho waxyaalaha dadka marka ay ku isticmaalaan ee dadku ay ku dhaqmaan ee caado dadka u ahee caamka ah marka waxyaalahaas in la samaysto oo kale oo muxuu ahay eh, shakli aanu ku jirin kuwooda iyagu suuradooda boqorradooda suuradooda iyo waxaase lagu naqshin jiray boqorradooda ay ku sawiran jireen marka tii nebiguna alayhi isalaatu wasalaam suura iyo waxba ma lahayn magacun bay ahayd marka waa kaatun iyo kaatun laakiin waa kala duwan yahay kayfiyadooda waxba tashabuh kuma jiro baabun fii khaatami اlwarq fasuhu xabashiy wاtakatumu biاlyamiin can anas bni maliki radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam labisa khaatama fida kaatun fida buu samaystay fii yamiinihi midigtiisa fiihi fasun xabashiyun yani fas oo laga keenay bilaad alxabasha laga keenay uu ahaa caqiiqiisu marka bilaadaas laga keenay macdin laga keenay kaana yajcalu fasahu mima yali kafahu xagga gudaha buu gelin jiray faskiisana ayb midigtana waa ku gashan jiray ayib bidixduna waa imaan doonta iyadana inuu ku gashan jiray baabun fii lubsi alkhaatami fi lqinsar min alyadi lyusraa can anasin radia allahu canhu qaala kaana khaatamu nabiy sala allahu alayh wasalam fii haadihi kaatuntii nabiga alayhi salaatu wasalaam middanay ku jiri jirtay buu yidhi wa ashaara ila alkinsar fi lyadi lyusraa faryarada oo gacanta bidixda ah ayuu ishaaro yidhi tanay ku jiri jirtay marka midigta iyo bidixdaba nabiga alayhi salaatu wasalaam kaatunta waa ka gashan jiray labadaba labaduba sunno way mid la doona laga gashado nebiga asxaabtiisii labaduba labada gacmoodba waa ka gashan jiray midka doonaa baab fi الnahyi can الtakhatumi fi اlwusطى wاlatii taliiha feeriya marka waa ka xadiidkan sheegay can caliyi radي allahu canhu qaala nahaanii rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam an atakhatama fi isbacay fii isbaci haadihi aw haadihi fartaydantada ama tantada inaan ku kaatun gashado buu iga reebay nebiga alayh الsalaatu wasalaam qaala raawina wuxuu yidhi wa awmaa ila alwusطى walatii taliiha dhexada iyo ta ku xigta labadaasu kolkuu haadihi wa haadihi laha uu shaaray labadaas farood marka in la geliya ma aha suulka marka isaga waxba nahyi u garan maayo laakiin waxaad moodaa isaga naftiisa inaanu munaasibba u ahayn marka labadaa farood labadaa farood buu ku gaashan jiray nebiga alay slam midkood labadaa farood midkoodun waa in lagu gashado labadaa farood kale la iska ilaaliyo labada gacmood miday doontana marka iyadu waa noqon karaysaa baabu ma jaءa fi اlinticaali wa اlistikhaari min الnicaal kabagashadka iyo badsashada kabaha la badsa can jaabir bni cabdillaahi radي allahu canهuma samictu rasuul اlah qaala samictu الnabiya salى اllahu عalيه waslama yaqulu fii gazwaةi gazaaha duulaan uu duulay buu wuxuu yidhi istakfiruu min الnicaali kabaha badsada faina الrajula laa yazaalu raakiban man tacal ninku waxaanu ka zuulayna nin wax fuushan nin wax fuushan oo kale buu yahay intuu kaba qababe kabaha badsada marka kabaha badsada yani kabaha gashashadooda badsada weeyaan laakiin kabayow fara badan kabayow fara badan yeesho aydan u baahnayn maya waaa taas wuxuu noqonaya taraf iyo wa ay noqonaysa aan loo baahnayn naag baa beri joornaalada waxaa laga soo qoray muxuu ahay waxay leedahay shan kun oo kabayow shan kun oo kabayow midka loo kabayooday <laughs> hal naag keliya waxaas oo kale marka maaha taas oo kale banaanaha eh, sharciya ma aha marka badsashada markuu leeyahayna kabagasharka badsada buu leeyahy oo eh, muxuu ahaa eh, kaba-la-aanta iska ilaaliya in alla intaad kaba ku socotaanba wax fushaan baad lamidtihin xoola fushan oo kale lamidtihin laakiin kol kol nabiga alayhi isalaatu wasalaam waa lugeyn jiray madiina dhexdeeda isagoo kabala waa lugeyn jiray marka taasuna tawaaduciyo bay keenaysaa kolkol in la isku dayo in kaba la-aan lagu socsocdiyo meel isagoo qofku meel fog aan gaaraynin ama meel e, gacandhi iyo dhagxan iyo dhibaysale aan soconaynin inuu isku dayo inuu habala-aan kolkol ku socdo waa iska wanaagsan tahay baabun ida ntacala falyabda bilyumna wa ida qalaca falyabda bishimaal sunnadanna aada ugu fiirsada ayib dad badana aada u khilaafayaad arkaysaan kolkii kabaha la gashanayana in midigta lagu horraysiiyo kolka la yska bixinayana bidicda lagu horraysiiyo ka bixinta darkuna waa sida oo kale darkuna waa sida oo kale qamiis ama sarwaal ama kastu markaad gashanayso waa inaad adinka midigtaa ku horraysiso markaas iska bixinaysana adinka bidixdaa ku horraysiiso can ibni cumar can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay slam qaal ida intacala axadukum midkiin markuu kaba gashanaayo falyabda' bilyumna midigta ha ku bilaabo waidaa khalaca markuu siibayana falyabda' bishimaal bidixda ha ku bilaabo walyuncilhumaa jamiican labadoodaba ha wada kabageliya labada kabood aw liykhlachumaa jamiican ama labadaba ha ka wada bixiyo yani dabtada dambe waxaa weeyaan halkab keliya u socdo qof waa xadiidkaynu soo marrayna xadiidka jaabir kaynu soo marray isagana oo odhan jiray nebigu alayh salaatu salaam wuxuu naga nahiyey inaan halkab keliya ku socono ayb labada kabood marka kolkaad gashanaysana midigta horraysi markaad eh, muxuu ahaye sibaysana bidixda horraysi labadaada lugoodna ama ha wada kabaysnaadeen ama ha wada kabala'aadeen marka qofkii isagoo meel socda hadday labadii kabood midood ka go'do ha iska bixiyo ta kalena iska bixiyo ilaa intuu meel gaadhayo uu ka yeelanayo mid dantada haddayse marka kolkaas ay dhibaato ay kala kulmayso oo meeshu meel cagaag badan ay tahay oo aan isku socon karaynin kolka waa yeeli jirtay caaisha radi allahu canha waa ku socon jirtay kolkay kabtu ka goodo halkab keliya ku socon jirtay ilaa intay meel ka fadhiisato kabkii loo hagaajiyo xaalatu daruuradaas oo kale marka iyada tashwiih baa ku jira oo qof halkab keliya ku socda haddaa arta inuu dhutinayaad moodaysaa ilan labadii lugood baa kala sarreeya qofku uu dhutinayo u ekaanaya baabu الnahyi can اlmashi fi naclin waaxida can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal laa ymshi axadukum fi naclin waaxida liyuncilhumaa jamiica aw liyaqlachmaa jamiica baabu الnahyi can اlqazci qazciga nahyiga la iska reebay qazcigu waxaa la yidhaahaa madaxa oo timaha meelna laga xiiro meelna lagu daayo sida carruurta reebaadiha dhoor iyo heeraar iyo u sameeyaan oo kale ama halkan kada fooda ay ugu reebaan inta kale intay madaxa xiiraan ama halkan madaxa dhexdiisa ugu reebaan ama dhexda intay xiiraan hareeraha u daayaan ama wa dhoorka diiga oo kale oo sidaas oo kale qurqur sidaas oo kale waxyaalaha sidaas oo kale ah baa qazci la yidhaaha عن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم نهى عن الqزع qاala qلت لناaفع وma الqزع qزcina maxaa la ydhaahaa qaala يحلق bعضu رأسi الصبي ويترku bعضه canuga madaxiisa in qaarna la xeera qaarna laga daayo dee dadka waaweynana kaba sii daran baadariyaalka iyoba sidaa yeele oo halka madaxa dhexdiisa iyo xeerta marka waa dadka waaweyn waa kasii daran yahay yani sidii carabtu yeeli jirtay ba cadadooda waxa ay ilmaha yaryar sidaa u galaan nebigu alayh sala slam canug yaroo sidaas intuu arkay madaxa qaar la xeela qaarna loo daayey yuu ka nahiyo yidhi ama wada xeera ama u wada daaya ama timaha marka sidan kolka la jaranayo aada aragteene maxaa intaa hoose aada loo gaabiyo intan tada kalena marka ay ka yar dheer tahay ee qoorjarka iyo waxa la yidhaahayo kaasoo kale marka isagu maaha kaasoo kale kuma jiraan fooda in la gooyo iyo wayba carabtu wayba necbaayeenoo ilaa markii xaj iyo cumri iyo mooyaane maba ayna ma saxaabadii ma ayna jeri jirin fooda ma ayna jeri jirin hadday timaha jartaan intaa hoose iyobay jeri jireen fooda waa daysanaya ayb marka timihiiba marka la jaro xallaaq iyo laga jaro yar kala dheer oo kulligood markaa la wada quseeyey laakiin kala dheer taas iyada waxba dhimale baabu haddayna tashabuh ku jirin tashabuh bil bilfusaaq bilfujaar bilkufaar haddayna ku jirin timaha sidaa muxuu ahay sidii sadligii sadlignawaasna waa gaari doono ayb baabu nahyi an wasli shacri can wasli shacri lilmar'a timaha barookada bahasha la yidhaaha weeyaan in timaha timaha isqinaaciga ay ku dheeraystaan haweenku nahyiga laga nahiyey oo timahooda timo kale intay ku guntaan ay timo dheer u ekaadaan can asmاء binti abi bakri radي allahu canهuma qaalat jaءat imra'aة ilى الnabiy slى الlahu عalيه slam faqaalat ya rasuula allah ina libnatan cariisa waxaan leeyahay gabadh oo aroosa baan leeyahay asaabathaa xasba waxaa ku dhacay furuq furuq baa ku dhacay fatamaraqa shacaruhaa timaheedii baa daatay afa asiluhaa ma xidhiidyaa timo kale maku dheereeya timo kale qaala markaasuu wuxuu yidhi lacana allahu alwasilata wاlmustawsila ilaahay ha naclado midda timaha xidhiidhisa timo kale ku daba xidhiiyo midda loogu daba xidhaba ka shaqaysatee barafada iyo marka dadka ugu samaysa naagaha kale ugu samaysa iyo midda loogu sameeya labadaba ilaahay ha naclado waa nacladay marka nebiga alayh isalaatu wasalaam ayib marka timahaas mustacaarka ah mustanac ah la yidhaaho mxuaha barafada la yidhaaho ama ha ahaadaan kuwa la gashado oo timihiiba laga korgashado ama kuwa timihii inta lagu daba xidho biin iyo wax loogu qodbo marka lagu dheereeyo ha ahaado kolba timiheedii timo aan ahayn haddii uu yahay tima muxua bani aadan kale laga soo xeeray oo baroko laga dhig ha timo saynka farda iyo baqli iyo wax sidaas laga sameeyey ha ahaado wuxuu noqdaba mamnuuc weeyaan xaraam weeye baabun fi rajuli fi zajri an tasila almar'atu bira'siha shay'a can jaabirin radi allahu canهuma qaala zajra الnabiyu salى الlahu alay slm an tasila almar'atu bira'siha shay-an waa si xadiidka asmaa kale yuu lama yahay waa inay timaheedii timo kale ku dabagunudo oo ku dheerayso ayb وعn xumayd bn cabdالرحman bn cawf radي allahu canhu أnahu samica mucaawiyaةa bna abi sufyaana radي allahu canهum caama xaja sanadkuu mucaawiya soo xajiyey isagoo amiiru اlmu'miniin radي allahu canhu markuu sanadkuu soo xajiyey wuu maqlay xumayd wa huwa cala mimber mimbarkii rasuulka alay sala slam soo khudbaynaya uu maqlay wa tanaawala wuxuuna soo qaatay qusatan food buu soo qaaday min shacarin tima ah kaanat fii yadi xarasiyin nin askariga gacantiisa ku jirtay nin askari oo muxuu ahay tima barooka uu soo qabtay oo naag uu ka soo qaaday oo gacanta uu ku hayo mucaawiya intuu ka qaaday buu dadkii tusinaya oo mimbarka isagoo ku taagan yaquulu isagoo le yaa ahla almadiina ayna culamaa'ukum samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yanhaa can mili haadihi rasuulka ilaahay waxaan maqlay tanoo kale ka nahyinaya dadka samaysashadooda ka nahyinaya yani haweenkiinana waa xidhanayaan buu le culimadiina awa maxay uga celin waayeen ayb wayaquul wuxuuna nebigu weliba yidhi inamaa halakat banuu israa'iil xiina اtakada nisaauhu xiina اtakada haadihi nisaa'uhum banuu israa'iil waxay baaba'een oo xumaadeen oo diintoodii ka tageen markay haweenkoodu tan oo kale samaysteen haweenkoodu markay fasaadeen fasaad bani israa'iil soo gala waxaa ugu horreeyey xagga haweenku ka soo galay ayb marka haweenkii hadday fasaadaan dhallinyaradii iyo waa ku fasaadayaan waa xumaanayaan haweenkii ubadka korinaya hooyooyinka noqonayay ee meeshii musaladu ay ka soo bilaabmaysay hadday xumaadaan waa xumaanayaan marka mujtamaca waa xumaanayaan marka haweenka tarbiyadooda iyo waxbarkooda waa in loo dadaalo baabu fi lacni اlwaashimaati wاlmutafallijaat can cabdillahi bni mascuudin radi allahu canhu qaala lacana allahu alwaashimaati wاlmustawshimaati wاnnaamisaati wاlmutanamisaati wاlmutafallijaati lilxusn almugayiraati khalq allah wuxuu leeyahay ibnu mascuud baa wuxuu yihi lacana allahu allaha naclado alwaashimata midda washmiga samaysa washmigu waxaa weeyaan jidhka oo intaa ah muxuha laga dhiijiyo qodax iyo erbadii wax lagu mudo markay dhiigto kuxuli lagu daadiyo marka meeshai cagaaranto sidaad ku aragtay masriintii aada ugu badanoo ku mallay halkan ku sawira ku libaax ku sawira ku calan ku sawirta wejiga kolku ta iskaga san kaasaa la yidhaahaa marka washmiga la yidhaahaa ayb kaa kuwan sidaa naagaha sameeya allaha naclada buli waalmustawshimaati kuwa washmiga lagu sameeyana iyaguna laha naclado marka tii samaynaya tii loo samaynayay labadiiba wannaamisaati mxu ahay kuwa rifaax wejiga weynaysta waxaa weeyaan namsigu waxaa weeyaan in wejiga timihiisa timahan wejiga kusoo dhodhow in layska rifo oo wejiga la weynaysto ama la xiro oo marka sidii inuu weji weyn tahay in loo mooyo ayb haweenka marka soomaalida soo dhoobeyda iyo kuwaas adag u isticmaala haweenkoodu meelahan ay xirtaan wejigay weynaystaan taasoo kale way marka namsigaas wlmutanamisaat namisadu waa tii samaynaysay mutanamisaduna waa tii loo samaynayay wاlmutafallijaati kuwa fanaxda isu yeelaya lilxusni qurx daraate kuwa ilkaha qorqora reer jabuuti iyabaa ku badan iyagu iyo muxuu ahaaye soomaalida gadabursiga iyo goyaalkaas eh, ah. Eh, kuwaasaa samaysata oo ilkahay dhuudhuubtaan ay e qorqoraan oo ilkaha jeefiidaan washar baa la yidhahaa e ilka qorqoridaasi oo iyadana waa xaaraan fanax qofka isu e yeela ee ilkihiisa intuu qorqoro fanax aanu lahayn aanu ku dhalanin isu yeela lilxusni qorax daraaddeed almuqayiraati dooriya khalq allah alle abuurkiisa dooriya qaala fabalaga dalika imra'ata min bani asad yuqaalu laha umu yacquub wa kaanat taqra'u qur'aan haweeney baa arrintaas soo gaadhay ibnu mascuud hadalkiisaasu fa waa u timid qur'aankay taqaanay lakin sunnada ma aqoonin markaas ibnu mascuud ku qabsanaysa oo leedahay qur'aankii waxaan ku jirin baa dadkan ku nacladaysaa noo diidaysaa qur'aanka waan wada aqaana min khilaaf ilaa khilaaf baan qur'anka dhan wada aqrin kumana arag waxa ad sheegayso ayb fa qaalat markaasu waxay tidhi maa xadiiثun balaganii canka anaka lacanta alwaashimaati wاlmustawshimaati wاlmutaramisaati wاlmutafallijaati lilxusni اlmugayiraati khalq allah kuwa inaad nacladay baan maqlay muxuu yahay arkaa iga soo gaadhay qaala cabdullah cabdullahi ba marka wuxuu yidhi wma li laa alcanu man lacana rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam maxaanan u nacladaynin qofkuu rasuulka ilahay ba nacladay wa huwa fi kitaab illahi caza wajal kitaabka ilahayna ku jira kitaabka ilahay buu ku jira ayib faqaalat ilmara haweenaydii baa waxaa tii waxay tidhi laqad qara'tu ma bayna lawxay lmusxaf fama wajadtuhu muxuu ahay labada garbi ee musxafka inta udhexaysa waan aqriyay yani qur'aanka o dhan waan aqriyay mana ana ka helin inay arrintaasaa sheegto qur'aankuna ku jiraa baad leedahay faqaala markaasu wuxuu yidhi lain kunti qara'tiihi laqad wajadtiihi haddaad aqriday ficlan waad ka heshay aadaan garanaynin markaas waxay tidhi ayna ajidhu faqaala marka qaala allahu caza wajal wmaa aataakum الrasuulu fakuduuhu wmaa nahaakum canhu fantahu aayaddaas weeyaan aayaddaas marka waxaa ashmal aaya fi lxafi cala tamasuk bisunna oo sunnada oo dhan kulligeed in la wada qabsado sunnada marka camalfalka lagu camalfalay kitaabka ilahi lagu camalfalay ay tahay wuxuu rasuulka ilaahay idin siiyo qaata wuxuu idinka reebana ka reebtoonaada bay aayaddu leedahay marka sunnadii nebiga marka wax alla wuxuu nebiga alayh الsalaatu salaam ku baneeyaana waa mubaax wuxuu ku manciyaana waa mamnuuc ayb ilaan sunadii labaduna wax weeyaan marka wxay xujada nabiga ku yaalaa kitaabka ilahay wax ku jira ila kitaabka ilahay baa amraaya in sunadii lagu camal xadiidkii marka casiirkana waa garanaysaan baan u malaynaya labadii nina isula yimid ee nabiga alayh salaa slam midkood uu ku yidhi ilaahay baan kugu dhaaray kitaabka ilahay nagu kale xukun nabiga alay sala marka arrintii loo waa sida oranaya wax lafdigiisana saraaxatan aan ugu oolin waa la ohan karaa kolbaa muslimiin ku sugan qaala faqaalat almar'a haweenaydii baa waxay tihi dadka inaka isu galtay waxay tihi fa inii araa shay-an min hada cala imra'ati waxaan haweenaydaada waxaasoo kale inay xidhan tahay baan yaan u malaynayaa hadda qaala idhabii fandurii gal oo eeg soo eeg qaala wuxuu yihi fadakalat calى imra'ati cabdillahi haweeneeda cabdillahi bay u gashay falam tara shay waxba mayna ku arag waxay sheegaysay haweeneeda waxaasoo kale inay leedahay baad malaynaya mayna ku arag ibnu mascuud oo kale miyaa ka suuroobaysa inuu inuu khilaafo sunadii nebiga alayh الsalaatu wasalaam ayb fajaaءat ilayhi waa u timid waa soo baxday faqaalat markaasa waxay tihi maa ra'aytu shay waxba maanan arag faqaal ama low kaanat daliki lam nujaamichaa lama anaan kulanin meel lama aanan joogin haddee waxaas haysteen ay isku samaysa sheegayso meel lama aanan joogana guri kaliya nama wada keeno isumaka aya keeno baabun fi lmutashafici bima lam yucطa qofka muxuu ahay waxaan la siinin waxaanu haysanin sheegta weeyaan tashabuc yani waxaanu khaali ka yahay qofkii sheegta qof isdiberiye oo marka qof dharagsan iska dhigay isagoo gaajaysan oo kale bu la yahay waxaan aanu haysanin qofka sheegta inuu taswiir yahay oo been u yahay can asma'a radia allahu canha qaalat jaءat imra'aة ilى الnabiyi salى اllahu alay slam faqaalat ina lii dara hariir baan leeyahay yani naag baa la ila qabaa fahal calaya junaaxun dembi maiga haystaa an atashabbaca min maali zawji bima lam yucطinii yani inaan sheegto maalka ninkayga waxaanu isinin ninkayga waxaas waxaas siaan haweenaydantada aan isugu muxuu ahay isugu dhiso oon tajamul ugu sameeyo inuu iyada ani iga jecelyahay aan ugu muujiyo maleeh ma heli karaa fa qaala rasuulu llahi sala allau alay slm almutashabbicu bima lam yucطa ka laabisi thawbay zuurin wuxuu la mid yahay qofka sheegta waxaan la siinin isku mxua isku eh, isku dhisaayo qof laba maro oo beenbeena xidhan laba maro oo beenbeena qof xidhan ayuu la yahay ka laabisi thawbay zuurin zuurku marka wixii kadib ahee iftiraha weeyaan laba maro oo beenbeena qof xihan buu lamid yahay yani laba beenood qof sheegtay buu lamid yahay ayb baabun fi nisaa'i alkaasiyaati alcaariyaat haweenka qaaqaawan haddana dharka xidhan iyo dembiga ay leeyihiin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam sinfaani min ahli nnaari lam arahumaa laba nooca ahlu naarkaa ma aanan arag yani waa se imaan doonaan weli hadda maan arago zamankaygan ma joogaan waase imaan doona qawmun macahum siyaatun ka adnaabi lbaqari yadribuuna biha annaas niman haysta shaabuugyo lo-da dabadeeda oo oh, kale ahoo dadka ku garaaca kuwaas wa nisaa'un kaasiyaatun caariyaat haween dhar xidhan haddana qaawan ayb labadaa nooc weeya noocaa hore markaa kaasiyatun eh, uu leeyahay niman shaabugiin sidaas oo kala haysta dadka ku garaca sheekh ilalbani hadalkan wuxuu ku fasiraya booliiska buu leeyahay oo booliisku ilaa zamano dhow waxay wadan jireen buu leeyahay shaabugiye wadan jireen oo dadka ku garaaci jireen eh, halka rumo yaryar iyoba marka muxuu ahay ay wataan laakiin berihii hore waxay wadan jireen buu leeyahay eh, shaabugiye wadan jireen ayb nimankan mxua kutaabta masriyiintiina waxay aad ugu xarasa sujuunka iyo kuwa dadka eh, mukhaabaraadka iyo dadka muctaqaliinta ee xagga siyaasi iyo xag diineed iyo loo xidhay iyo garaaco waxyaalay ka sheekeeyaan aad u daran oo si ay dadka loo garaaco ka sheekeeyaan marka kolleyba waxaa weeye waa dadka madaxda ah ee dadka eh, muxuahay madaxda u yihiin xaqla-aan ku garaaca ee shaabugan noocaas oo kalea ah intay haystaan dadka ku garaaca weeyaan ayb ama boolis ha ahaadeen ama mukhaabaraad ha ahaadeen ama muwadifiin kale ha ahaadeen waxay yihiin baba ayb wa nisaa'un kaasiyaatun naaga dhar xidhan caariyaatuna haddana qaawan siday kaasiyaad caariyaad ku yihiinna marka wujuuh baa lagu sheeg sheega mid waxaa weeyaan kaasiyaatun ficlan dhar waa xidhan yihiin caariyaatun waana qaawan yihiin oo dharkoodaasaa dhar khafiifa oho cawradii aan qarinayn dharna waa gashan yihiin mana cawradiina uma qarsoona ayb ama kaasiyaatun dhar way xidhan yihiin caariyaatun can اlأkhlaaq akhlaaq bay ka madhan yihiin mumilaat maa'ilaat wax qalloociya iyaguna qalloocsan mumilaat lilqulub qulubta dhalinyarada iyo soo jiita maa'ilaatun mxuaha qalloociyo oo timahoodi iyo madaxoodi iyo qalloociya iyo socodkoodi iyo qalloociya ayb ru'uusuhunna madaxoodu ka asnimati اlbukti waa jamcu sanaam buktina waa nooc geela ka mid a nooc geela ka mid a marka madaxoodu wuxuu la mid yahay yani timahooda waxay ka dhigayaan sida geelaa buktiga layidhaah oo kale kuriskiisa oo kale ay ka dhigayaan almaa'ilata ee qallocsan geela hayska leh kuriska qalloocsan oo nooca buktiga layidhaah kuriskiisa oo kale marka yani timahooday weynaynayaanoo muxuu ahayaa timahoay kor u taagayaanoo ay halkan dhexdaa kusoo xidhayaan markaasuu madaxoodii weynaanayaa ama waxay ku duuduubaan waxyaalay ku duuduubaan taageer iyo bahalla ay oo gambooyin oo laisku dardaray oo naagu hadda ay xidhaan iyo wax noocaas oo kale bay madaxoodii ku weynaynayaan ee madaxoodii weynaynayaan wey laa yadkulna aljannata jannada ma galaan walaa yajidna riixahaa carafteedana ma helaan wa ina riixahaa latuujadu min masiirati kada wa kada min masiirati hamsa caam laga helayaa carafteeda marka carafteedaana xataa ma helayaan kuwaas yani jannada aad bay uga fogyihin galaday galaan iska dhaan carafteedana ma soo gaadhayso baabu qaطci اlqalaa'idi can acnaaqi اlbaciir ayb qilaada waxaa la yidhaha waxa qoorta loogu xidha baa la yidhaahaa marka waxyaalaha geela reer baadiha u xidhaan qoonna iyo jar bahal la yidhaaha marka xarig lasooha ihiyo iyo muxuu ahaay baarka awrta geela la qalo baarkiisa oo dhogorta yar iyo waxyaalahaasay u xidhaan gaar ahaan marka midka kale dambe ee baarka la yidhaaho bay dadku waxay tabaruq bay ugu xidhaanoo awrka loo gowracay mawlidka loo gowracay iyo awrka geela loogu duceeyey ee maraha loogu aqriyay iyo muxuu eh, suun laga jeexay oo intaa baarkiisa kore ee dhogorta kore ee marka kurska fiiqan kaga yaalla bay halkan kale ugu xidhaan oo geelu inuu ku barakoobo oo haystaan taasoo kale marka qofkii baadiha la geeyo geelo reerihiinna kala dagaalay mantaqada iyada aad ba kolley looga isticmaala midtaas kan qooni iyo isaga qurux qurux bay uga xidhaan kan iyo muxuu ahay iyo jarihi iyo qurux bay ugu xidhaan laakiin kaas baraka ay ka dayaano baraka ugu xidhaan kaasaana marka sii dara عن بشير الأنصاري عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسuلا qof buu soo diray qاla cabdاللahi بن أbي بكri xasibtu أنه qاala wannaasu fii mabiitihim iyagoo dadku meeshii ay baryeen ay joogaanoo degmooyinkooda ay fadhiyaan wuxuu usoo fariin diray laa yabqayanna yaanu ku harin fii raqabati baciirin awr qoortiisa qilaadatun min watarin aw qilaada ilaa qutcad in la gooyo qilaado oo min watarin boqon ah boqon ah marka qilaado ay awrta u xidhi jireen iyo muxuu ahay oo ishay ka duda ayay odhanayeen iyo kuwaas weeyaan wax qilaadihii bayayna ku hadhin wax qoorta loogu xidho awr loogu xidho yayna ku hadhin ilaa quطcad laga gooyo ama watr buu ku qaydi ama watrba maanu ku qaydina wuxuu yihi qilaada ayb qaala malik araa dalika min alcayni kaa waxaan u arkaa inuu yahay sababtaas yani isha laga xidhay oo ishu qabanin bay ugu xidhan yaheenoo muxuahay qofki neefkii waxaa loo xidho ilima karta bay caqiidanaya marka hasha caanaha badan iyo awrka qoordhaiyo kuwa ay uga baqayaan in laga cawriyo bay u xidhayeen waxay leeyihiin ishu ka duwayaa kaas weeyaan buu le marka laakiin wixii si kale loogu xidho ama qurux iyo masalan loogu xidho kaasu marka waa inuu ku jiro ayb jaraskuna isna waa soo socdaa koortana nebiga alay slam in laga gooyo ayuu amray baabun fi اlأjraas wa ana almalaa'ikata laa tasxabu rufaqatan fiiha kalbun aw jaras عن أbي هريرةa رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل laa tasxabu almalaa'ikatu rufaqatan fiiha kalbun aw jaras ayb jaraska marka dawanka fardaha loo xidho iyo koorta geeli iyo kulligood marka wada jaras weeyaan ayb jaraskaasuna marka waa waa shicaarka nasaarada weeyaan oo gambaleelkan ay dhow dhow u kasiyaan kaniisadahooda iyo kuwaas u egyahay marka waa in laga fogaado waxa shicaarkooda عن أbي هريرةa رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل الجرس مزامير الشhيطان waa muusikadii شhayطاanka jaras y ayb marka xadiidkii hore aynu soo marray xadiidkii qilaadada waxaa kaasna lamida oo isagana xadiid gaari ay ku timid carruurta waxa loo xidha ee waxyaalaha kon makaraanka ay yidhaahaan ee yibirka iyo ay gooyaan iyo kuwaasna kuwaana waxba waa in laga ilaaliyo waxba loo xidhin ayib laakiin wuxuu qur-aanku ku qoran yahay isagu waa iska suurowdo qaraas iyo loo dhigi iyo iyada nafteeda in la ilaaliyo baa fiican laakiin kolleyba kuwaas waxyaalahaas kuwaas yibirka ay sameeyaan oo sixir iyo inuu ku jiraba laga yaabo kuwayaalkaas kolley waa ina isagu xaaraam weya waa in laiska ilaaliyo waxba ilna ma celinayaan waxbana ma yeeli karaan ayb عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوsم في الوجه nebigu wuxuu nahiyey wejiga in la garaaco wejiga wax lagu dhufto iyo in wejiga laga sunto wasmiga suma sumadda weeyaan xoolaha marka la suntaayo in wejiga laga sunto mamnuuc weeyaan ayb dab iyo laga dhigo ayb eh, ama dhagaha iyo lagoogooyo mamnuuc weeyaan ah. dadkiibaaba marka afrikada de marka waa kaad arkay suudaaniyiinta iyo waxay kasii galbeeday iyo dadkii bay wejiga ka sunsuntaayeen xoolahi waaba dhaafeen iyagu dadkoodii baa wejiga iska jeexjeexa marka xoolaha in wejiga laga suntaayo ay mamnuuc tahay وعن ناعم أbي عبداللahi مولى أmi سلمة أنه سمع بن عباس رضي الله عنهma يقول رأىa رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم حماarا موsوم الوجه dameer wejiga laga suntay buu arkay nebiga عalيه الصلاaةu وaسلاaم ayb waa soomaalidana waa ku badan tahay reebaadiyaheeda oo wax qalin bay yidhaahaana halkan kada sana kaga dhigaan qaar muxuu ahay halkay kaga dhigaan marka wejiga waa in laga ilaaliyo wejiga sumadda waa in laga ilaaliyo mamnuuc weeya qoorta iyo haddii la doonaa laga dhigo alxamdulilah faankara dalika nebigu alayh salatu slam arrintaa waa inkira waa qoonsaday qaala wuxuuna yidhi wuxuu yidhi marka ibnu cabaas baa wuxuu yidhi fawallaahi laa asimuhu kama suntaayo ilaa fii aqsaa shayin min alwajhi wejiga meesha uga fog ugaga fog mooyaan jidhkiisa uga fog mooyaane meelkaan aanu dameerka ee kama suntaayo fa amara biximaarin lahu dameer u lahaa buu faray oo in la sunto fa kuwiya waxaa laga gubay fii jaaciratayhi labada qas labada miskood ayaa laga suntay meesha ugaga <laughs> wejiga dabada xaggeeda ugeeyey abaas radi allahu canhu si wejiga uga furay qoorta iyo muhajeeyihii iyo meel usoo dhow fa huwa awalu man kawa aljaaciratayn niskaha nin ka sunta isaga ugu horreeyey ibnu cabaas radi allahu canhu baabu wasmi alghanami fi aadaaniha dhagaheeda in laga sunto adhiga dhagaha laga sunto ilan dhagahu wejigu waa ka baxsan yihiin ayb can anasin radi allahu canhu qaal dahalnaa calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama dakhalnaa calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam mirbadan wa huwa yasimu hanaman mirbad meesha muxuu ahay timirta lagu engejiyo yaa mirbad la yidhaahaa ayb meeshaasaan ugu gallay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo adhi suntaaya qaala axsabuhu qaala waxaan u malaynayaa inuu yidhi fii aadaaniha dhegaheeda ka suntaaya dhegaha isagoo adhi ka suntaaya oo dhagaha ka gubaaya baan aragnay nebiga calayhi isalaatu wasalaam marka dhegaha in la sunto muxuu ahay ama la jeexo waa bannaan tahay laakiin in la gooyo horta iyado dhegaha in la gooyaayo iyadu mamnuuc weeyaan oo waa kay ibliisba marka uu ugu dhaartay ilah ugu dhaartay falyubati kuna aadaana lancaam dhagaha jeexjeexoodana marka si calaamada u ahaan jirtay muxuu ahaaye gaalada calaamada u ahaan jirtay ee asnaamtooda ay u jexjeex jireenee baxirada ay ku magacaabi jireen iyo waa in la iska ilaaliyo baabun fii wasmi الظahri can anasin radي allahu canhu qaala lama waladat umu sulaymin umu sulaym markay dhashay cabdullaahigii dambe markay dhashay wiilkii dambe u ducayn jiray nebigu alayh الsalaatu wasalaam markay dhashay qaalat lii waxay tidhi ya anas undur hada algulaama falaa yusiibanna shayئa xataa taqduwa bihi ilى الnabiy salى اllahu عalيه wasalam yuxanikuhu waxba yaanu dhadhaminin qofna yaanu naasinin yaan la anqarinin ilaad rasuulka ilahi kula kallahdo aroortii qaala fagadawtu waan la kallahay faidaa huwa fi lxaa'id isagoo xaa'idkii ku jira wa calayhi khamiisa dhar khamiisa la yidhaha qaba oo jawniya yani nisbatu ilaa bani ljawn niman layidhaaha lagu sameeyey dhulkooda wa huwa yasimu dahra isagoo gaadiidkii suntaaya geeli buu suntaayey alladii qadima alayh qudima calayhi fi lfatxi dahrigii loo keenay yowm lfatxi loo keenay isagoo suntaaye dahriga marka waxaa laga wadaa dhabarkii lagama wada geeli baa laga wadaa geela marka gaadiidka isagoo suntaaya amarka nebiga alayh isalaatu wasalam marka sumadda dabka xoolaha lagu suntaayo waa bannaan tahay waxaaba tacdiibna ma aha milana ma ah lakin wejiga waa in laga fogeeyo kitaabu aadaab kitaabu ladab baabu qowli nabiyi sala allahu alayh wasalam tasamaw bismi walaa taknaw bikunyati magacayga la baxo oo kunyadayda hala bixin abulqaasim hala bixin lakin maxamed la bax can anasin radia allahu canhu qaala naadaa rajulun rajulan bilbaqiic nin baa baqiic dhexdiisa nin ugu dhawaaqay ya abalqaasimi failtafata ilayhi rasuulu llahi sala alla ly slam rasuulkaa soo daymooday in isaga loo jeedo uu ismooday faqaala yaa rasuul allahi inii lam acnika inamaa canaytu fulanan adiku lama jeedine hebel baan ula jeeday faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam tasamw bismii walaa taknaw bikunyatii magacayga isku magacaabo oo kunyadayda hala bixina oo abulqaasim hala bixina ayb marka nahyigaas tasmiyadiisa nebiga alayh isalaatu wasalaam laisaga nahiyey qisadan qaar waxay ka qaateen inay tahay fii xayaati nebi alayh isalatu wasalaam intuu noolaa marka ilen iidaa iyo tashbiih nebigi iyo qof kale inay isku qaldamaan ayaa dhici kari lahayd lakin bacda wafaati inaan ahayn laakiin ma aha waa muطlaq weeyaanoo fii xayaati nebiyi labadaba iyo iyo iyo bacda wafaatihi labadaba waa isku mid oo ciladu taa keliya mayna ahayn cilo kale baa jirto oo nebigu alayh salatu slaam uu sheegay oo ah inaan kunyada macnaheeda qofku sifoobi karoo nebiga alayh sala sl aan ahayn inaanu jirin baabu tasmiyati bimuxamed bmuxamed can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala wulida lirajuli mina gulaamu fasamaahu muxamada muxamed buu ula baxay faqaala lahu qowmuhu tolkii baa waxay ku yidhaaheen laa nadacuka tusami bismi rasuuli llahi sala allahu alay slam magacii ilahay rasuulka ilahay magaciisa inaad wiilkaaga u bixiso kugu dayn mayno faاnطalaqa bibnihi xaamilahu calىa dahrihi wiilkiisi buu qaaday isagoo dhabarka ku sida faataa bihi nabiya sala اlه alay slm nebigu u keenay faqaala ya rasuula allah inahu wulida lii gulaamu fasamaytuhu muxamada faqala lii qwmi la nadacuka tusami bsmi rasuuli lahi sal la alay slm waqala rasuulu lahi sal la alay slm tasamw bsmi walaa taknau bikunyatii fainama feeriya marka ciladii waa tan fainamaa ana qaasimun anigu anaa kii wax qaybiya aqsimu baynakum dhexdiinaan marka idiin qaybinaya marka qof kale oo qaas allahu lmucطi ilaah waa ka mucطiga ahee risqiga keena aniguna kii qaybinayaan ahay ee ilaah iyo khalqigiisa u dhexeeyey cilmigana qaybinayey muxuu ahay risqigana qaybinayay marka qof kaleo sidaydaas kale noqon karo abulqaasim in lagu magacaabo mudan karaayo ma jire abulqaasim hala bixina xataa marka bacda wafaati nebiga alayh isalaatu wasalaam waa ina mamnuuc tahay ilaa dad u idnay nebiga alayh isalaatu wasalaam waa jiraa sida cali bn abi aalib maalan oo kale hadduu wiil dabadaa ay dhasho inaan maxamed mau bixiyo abulqaasim oo u kunyoodaa buu yidhi markaasuu haa yidhi marka wiilkiisa moxamed ibn اlxanafiya odhanayay abulqaasim bay kunyadiisuna ahayd moxamed iyo abulqaasim buu labadaba ula wada baxo nebigaana u idnay baabu axab اlasmaaءi ilى اllahi tacala cabdullahi wcabdالraxman can ibni cumara radi allahu canhuma qala qala rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam ina axaba asmaa'ikum ilى allah cabdullahi wcabdالraxman magacyaalkiina kuu ilaah ugu jecel yahay wa cabdullahi iyo cabdالraxman labadaas ilah ugu jecel yahay baabu tasmiyati mawluudi cabdالraxman can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala wulida lirajuli mina gulaamu fasamaahu lqaasim qaasim buu u bixiyey faqulnaa markaasaan waxaan idhi laa nakniika abalqaasimi walaa nuncimuka caynan abulqaasim kugu kunyoon mayno oo kaagaga farxin mayno oo kunyadii nebiga alayh sala slam oo kale ku yeeli mayno len wiilkiisa hadda uu qaasim yahay isagana abulqaasim buu noqonaya faأtى النabiya slى الlه alay slm nebigu u yimid fadakara dalika lahu arrintaas u sheegay faqaala markaasu wuxuu yidhi xsanat ansaar bu weli si fiican bay ansaar yeeshay waladay kaa manaadi sami ibnaka cabdaraxmaan wiilkaaga cabdiraxmaan u bxe qaasim oo bxe baabu tasmiyati اlmawluudi cabdallah wa masxuhu wsalaatu calayh yani ducaau lahu madaxa loo salaaxo loo duceeyo can curwata bni zubayr wa faatimata binti lmundir bni zubayr radia allahu canhuma ayb faatima bintu lmundir ibni zubayr adeer buu marka u yahay wiilkiisa hishaamana waa u guuriyey waa imra'atu hishaam ibni curwa ibni zubayr radia allahu canhuma waxaana iyadana dhashay xafsa binti cabdiraxmaan ibni abi bakr waa isra marka isku noqno munzir ibni zubayr baa tidii guursaday gabadhuu ka dhalayna marka in adeerkeed baa guursaday qaala harajaت أسماء bint abi bakri radia allahu canhuma xiina haajarat wa hiya xubla bcabdillahi بن zubayr asmaa baa waxay soo baxday iyadoo uurle kolkay soo hijroonaysa iyadoo cabdullahi bni zubayr sida oo uurle bay soo baxday ayb faqadimat quba qubay timid fa nufisat bicabdillaahi biquba cabdullaahi bay ku umushay quba ku umushay uma kharajat waa soo baxday xiina xiina nufisad markay umushay ilaa rasuuli lahi sal ly slm u timid liyuxanikahu inuu an qariyo yani faأkhadahu rasuulu lahi salى اla alay slam minha rasuulka ilahi baa ka qaaday fawadacahu fi xajrihi laftiisuu saaray uma dacaa bitamratin timir buu dalbay qaala qaalat caaishaةu radي allahu canha famakafnaa saacatan naltamisuhaa qabla an najidaha muddan joognay aan raaraadinayno intaanaan helin famadaqaha waa calaliyey uma basaqahaa fii fiihi wuxuu ku tufay afkiisa ugu tufay afka ugu tufay afka intuu u calaliyey oo budeeyey macduuftiisii iyo timirtii isku jirta afka ugu tufay faina أwala shayءin dakla baطnahu lariiqu rasuuli اllahi salى اllahu alay slam wax ugu horreeyo caleeshiisa galo wuxuu ahaa candhuuftii nebigu ahaa uma qaalat asmaa asmaa waxay tidhi marka xadiidku waa mutasil weeyaan ma aha marka mursal ma aha munir faatima bint lmundir iyo curwa midkoodna saxaabi ma aha midkoodna saxaabi maaha labadaba taabiciyiin weeyaan marka xadiidkan waxaad bilowgiisii hore wuxuu ahaa ina iyagaa sidaa lahaa asmaa halkaa ku dhashay ba saasay ku warramayeen marka waa asmaay ka maqleen iyo caaishay ka maqleen mooyaane iyagu iskamay odhanin asmaa marka waay uma qaalat asmaa asmaa waxay tihi inta xadiidkaa noo sheegtay ka dambow uma masaxahu madaxuu u salaaxay nebiga alayh sala slam wasallaa calayhi waa u duceeyey wasamaahu cabdallah cabdullahi buu bixiyey uma jaءa waa yimid wa huwa bnu sabci siniin isagoo toddoba jira aw hamaani siniina liyubaayica rasuula اllahi salى اllahu alay slam in rasuulka ilahi la mubaayaco si ragga waaweyn oo kale wa amarahu bidalika zubayr zubayr baana sidaa faray fatabasama rasuulu llahi sala اlه alay slm xiina ra'aahu muqbilan ilayhi isagoo kusoo socda markuu arkay uu nebigu alayh الsalaatu wasalaam uu u qoslay uma baayacahu radi allahu canhu baabu asmaa marka xadiidka waxay sheegi jirtay markay wiilkeedii la dilay kadambu markay bani umaya oo caayaya ay maqlaan bay xadiidkaas sheegi jirtay fadaa'ishiis iyo ku saabsan ay sheegi jirtay can anas bni maliki radi allahu canhu qaal kaana bnu liabi طalxata yashtaki wiil abu طalxa uu dhalay oo umu sulaym ay dhashay ayaa jirranaa waa abu cumayr wiilka dhiman doona weeyaan fakharaja abu طalxa abu طalxa baxay faqubida asabiyu canugii baa dhintay falamaa rajaca abu طalxa abu alxa markuu soo noqday u qaala wuxuu yihi maa facala bnii wiilkaygu suu yahay faqaalat umu sulaymin huwa askanu mima kaan hadduu ka degan yahay siduu ahaa hadduu ka degan yahay waa inuu inuu raaxaystayna waa rajaynayaabay tii faqarabat ilayhi alcashaa cashay soo hordhigtay fatacasha uma asaaba minha iyadiina way isu hagaagaajiso markaasuu iyadiina markaa u galmooday falamaa faraqa markuu ka baxay qaalad waxay tidhi waaru sabiya canuga aasa canuga hala aasa bay tihi canuga astura markaasuu gartay inuu canugii dhintay waa xanaaqay marka falamaa asbaxa abu طalxa ataa rasuula اllahi salى اllahu alay slam faأhbarahu rasuulkiibaa qisadaa u sheegay isagoo weliba ku dacweynaya faqaala markaasuu yihi acarastum اleyla cawa ma aroosteen yani ma is aragteen buu leeya yani qaala nacam qaal allahuma baarik lahumaa ilaah u barake cawadooda waxay sameeyeen ilaah u barakee kankadu marka wuxuu tusinayaa rasmu leylada iyo guudaha inagu weydiinayo marka qofku inuu haweenkii haweenaydiisa isaga waxay dhex mara inuu inuu ka sheekeeyo si guud mara uga sheekeeyo tusaale ahaan una ee tafaasiil marka anu ay xaraam iyadu weeyaano nebiga alayhi salaatu wasalaam waa kii aynu kusoo marray xadiidku uu leeyahay khiyaanada ta u weyn inay ka mid tahay ninkuu haweenaydiisa ka sheesheekeeya waxay isla sameeyeen ama naagtii ninka ay ka sheekaysa laakiin taas waxaan ku jirin tusaale gudmarihi kuma jiro ilaah u barakee buu yidhi fawaladat gulaaman faqaala li abu طalxa abu طalxa wuxuu yidhi ixmilhu xataa taatiya bihi nabiya sala allahu alay slam waa aynu soo marrayna sulaym baa tiri bay ahayd marka labaduba waa inay yidhaaheen wey faataa bihi nabiya sala la alay slm nebigu ula yimid wa bacaat wabacaثat macahu bitamraatin xabada timraana waa usii dhiibtay faأkhadahu nabiyu salى الlahu alay slam nabigaa qaaday faqaala markaasu wuxu uhi a macahu shay wax ma wax ma ma wadaa wax ma la wadaa qaaluu nacam tamaraatun faأkhadaha الnabiyu salى الlahu alay slam famadagahaa nabigaa qaado calaliyey uma akhadaha min fiihi afkiisu ka soo qaaday uma jacalahaa fii fi sabiyi fii fi sabiy yani canuga afkiisii buu yeelay canuga iskii buu riday faxannakahu uma xannakahu xaligu u marmariyey yani wa samaahu cabdallah cabdullahi buu ku magacaabay marka wuxuu leeyahay wiilkiiba markuu nebiga alayh sala slam timirta afka ugu riday yuu malabsaday carabku soo bixiyey carabkiisa markaasuu nebiga alayh salatu wasalaam wuxuu yidhi xibu lansaari tamru timirta jecesha ansaar wiilkooda yare afka dhashay kale ku tahay timirtooda dadsanaya baabu fi الtasmiyati basmaءi اlanbiyaءi wالصاalixiin can اlmugiiraةi bni shucbata radي allahu canhu qaala lama qadimtu najraana sa'aluunii najraan markaan soo galay bay waxay i weydiiyeen aayad qur'aanka ku jirta ay طacaninayaan mxuahay nasaarada najraan deganayd faqaaluu waxay yidhaaheen innakum taqra'uuna yaa ukhta haaruun saasaad aqridaan yaa ukta haaruuna maa kaana abuukum raa saasaad aqridaan haaruunna walaashi mayna ahayn maryam wa muusa qabla ciisa bikada wa kada intaasoo sanaaba udhexaysay boqolaal sana udhexaysay ciise iyo iyo haaruun marka ciise hooyadii ukta haaruun ma noqon karayso فلma qadimtu عlى rasuuli الlahi sala allahu alay slam saaltuhu can dalika arrintaasaan weydiiyey faqaala markaasu wuxuu yidhi innahum kanuu yusamuuna biأnbiyaa'ihim wasaalixiina qablahum waxay kula magacbixi jireen ilmahooda ugu magacdari jireen ambiyadoodii iyo saalixiintii ka horreysay iyaba ugu magacbixi jireen marka maryam waxay lahayd walaal haaruun la yidhaaho haaruunkii nebiga ahaa logu lagu sameeyey bay lahayd oo haaruun walaashiida la sheegayo waa walaalkeed oo haaruun haaruunkii nebiga ah loogu magacdaray daray ma aha inay haaruunkii muuse walaalkii ahaa walaashi tahay baabu tasmiyati اlmawluudi biibrahim can abi muusa radia allahu canhu qaal wulida lii gulaamu faataytu bihi الnabiya salى اllahu عalيyه waslm fasamaahu ibrahim waxannakahu bitamra baabu tasmiyati mawluudi اlmundir can sahl bni sacdin qaal utiya bilmundir bni abi usaydin radia allahu canhum bilmundir bni abi usayd saacidi ayaa loo keenay markuu dhashay ilaa rasuuli llahi sala allau alay slam xiina welida markii la dhalay fawadacahu nabiyu sala allahu alay slm alaa fakidihi bawdadiisu saaray wa abu usaydin jaalis abu usaydna uu fadhiyo falahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam bishayin aw lahiya rasuulu llahi sala allahu alay slam bishayin bayna yadayhi yani inshaqala rasuulu llahi sala alla alay slam bishayin bayna yadayhi wax hortiisa ahaa iyo nebigu ku shuqloomay oo wiilkiibuu ka jeedsaday faqaala faamara bihi faamara abu usaydin bibnihi abu usayd baa wiilkiisa amar ku bixiyo faxtumira waa laga qaaday min calaa fakhidi rasuuli اllahi salى اlه alay slm yani min fawqi fakhidi rasuuli اllahi sal la alay slm dawdadii nabiga dusheedii baa laga qaaday faaqlabuuhu yani qalabuuhu way celiyeen oo gurigii bay ku celiyeen faistafaaqa rasuulu llahi sala اlه alay slam nebigu waa soo jeedsaday hawshii ku jeedaybu ka soo jeedsaday faqaala markaasuu yihi ayna sabiy aw canugii faqaala abu usaydin aqlabnaahu ya rasuula allah waan celinay qaala ma smuhu magaciisu muxuu yahay qaala fulanu ya rasuula allah qaala laa walaakina smuhu lmundir mundir waaya magaciisu wasamaahu ywmaidin bilmundir mundir buu ka nebigu alayh isalaatu wasalaam u bixiyey baabu tagyiiri lismi ilaa axsana minhu magac xun oo la bedelo oo magac ka fiican loo bedelo can ibni cumara radi allahu canhuma ana bnatan licumara radi allahu canhuma kaanat yuqaalu lahaa caasiya caasiyaa la odhan jiray gabadh uu cumar dhalay riwaayadna waxay sheegeen haweenaydiisa ahayd fa samaahaa rasuulu llahi sala alla alay slm jamiila jamiil uu bixiyey riwaaya kale waxay leedahay cumar baa naag caasiya laydhaha guursado markaasuu jamiila u bixiyay markaasa ka xanaaqday markaasay nabiga u timid markaasay timid markaasuu yidhi anti jamiila marka uu cumar ku waafaqay baabu tasmiyati barra juwayriya barra magaceeda mid la yidhaaha in laga bedelo oo juwayriya loo bixiyo can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal kaanat juwayriyatu smaha barra juwayriya bint alxaaris um lmu'miniin radi allahu canhuma magaceeda barra la odhan jiray faxawala rasuulu llahi sala allahu alay slm ismaha juwayriya magaceedi buu juwayriya u bedelay nabigu alayh salatu slam wa kaana yakrahu an yuqaal sababkii u bedelay weeyaan kharaja min cindi barra barra agteedu ka soo baxay in la yidhaaho muxuu ahay buu nahyi iyo riwaaya kalena marka waa inay waxaa baradaas macnahaas yani taskiyadaa ku jirta sabteed in uga bedelay sida zaynab soo socotaba bara iyadana la odhan jiro markaasa dadki ohan tuzaki nafsaha markaasoo laga bedelay baabu tasmiyati bara zaynab can moxamed ibni camr bni caطaa qaala samaytu ibnatii bara gabadhaydaan barra u bixiyey faqaalat eh, lii zaynab bintu abi salama zaynab bintu abi salama rabiicatu rasuuli lahi sala lla alay slm ya waxay tidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alay slam nahaa can hada اlsmi wa sumiitu bara bara aniga la ii bixiyey faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay slam laa tuzakuu anfusakum allahu aclamu biahli اlbiri minkum kuwa baariinta ilah ba idinka yaqaane e bara walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته